بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى caawa waxaan bilaabi doonaa kitaabkii u horreeyey ahaa kitaabu aلطahaara fuqahadu fiqiga waxay u qeybiyaan afar rubuc ama afar qeybood rubuc اlcibaadaat rubuc اlmucaamalaat rubuc الnikaax iyo rubuc اljinaayaat cibaadaadka ayay soo horreysiiyaan sababtoo ah way ka sharaf badan tahay waxyaabaha kale oo waa xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala dabeetana waxay ku xigsiiyaan mucaamalaadka oo beecii iyo wakaaladii iyo rahankii iyo ijaaradii iyo wix la midka ahaa ayay ku xigsiiyaan maxaa yeeley baahida loo qabo mucaamalaadka ayaa ka badan waxyaabaha kale baahida loo qabo maxaa yele bani aadamka markuu dhasho wax orey u baahan yahin waxaa weeye cunto iyo eh, dhar u xidho waxaasna waxaa lagu xasilinayaa mucaamalaadkii dabeetana waxay ku xijsiiyaan nikaaxa maxaa yeelay qofka bini aadamka markii uu weynaado wuxuu u baahanayaa guur marka axkaamtii nikaaxa ayay halkaana ku sheegayaan dabeetana bini aadamkii markii uu guursado ee uu tarmo waxaa imanaya isku dhac iyo jinaayaad dabeetana halkaana waxay ku sheegayaan kitaab aljinaayaat oo rubac u dambeeya ah sidaasay culamadu u tartiibiyaan cibaadaadka waxay sheegaan salaada sekada soonka iyo xajka sidaas u tartiibiyaan maxaa yele xadiidkii bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasuulu اllah وإqاam الصلاة وإitaaء الزakاة وsوم رamaضان وxaji الbeyt xadiidkaas ayaa qaabka lagu tartiibiyey inkastoo jirto riwaayo xajka ka horreysiinaysa soonka laakiin fuqahadu waxay qaateen riwaayada xajka dambaysiinaysa ee soonka horreysiinaysa maxaa yeelay soonkaa looga baahi badan yahay axkaamtiisa xajka oo wax soo laalaabanayo oo eh, sanad walba axkaamtiisa loo baahan yahay dadka soomayaana ka badan dadka xajinaya haddaba salaaddii bay ku bilaabeen fuqahadu ehm, salaadan waxay ka horreysiiyeen dahaaradii maxaa yeelay dahaaradu waa shardigii ka mid ahaa shuruudii salaada shardiguna uu ka hormaraa mashruudka dahaaradu waxay leedahay maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'il lwasaa'il maqaasidu waxaa weeye dahaaradu waxay tahay xaqiiq ahaan wey waa afar maqaasida dahaarada alwudu weysadii walguslu maydhigii watayamum iyo gebagabaysigii wa isaalatu nijaasa iyo nijaasada zuulinteeda afartaa wey dahaaradu intaa kama baxayso waxay leedahay dahaaradu wasaa-il waxyaaba lagu gaadho waa afar iyaguna almaa biyihii lagu weyse qaadanaya ama lagu maydhanaya aturaab ciiddii lagu gabagabaysanay alxajar dhagaxii lagu isjeysanayo addaabik ama aalat dabk waa wixii lagu magdinayay haraga sidoo kale dahaaradu waxay leedahay wasaa'il lwasaa'il wasaa-ishii hadda aan soo xuseynay wixii lagu gaari lahaa weyaan wasaa'il lwasaa'il waa lababa alawaani weelasha iyo walijtihaad ijtihaadka waayo dahaaradu waxay u baahan tahay biyo biyuhuna waxay u baahan yihin weel lagu shubto saasay weelasha u noqdeen wasaa'il اlwasaa'il ijtihaadkuna waxaa weeye haddii eh, qofkii ay iskaga khaldamaan biyo daahir ah iyo biyo najis ah ama mutanajis ah inuu ku ijtihaado oo ku dadaalo oo uu ku dahaaro qaato biyaha u malaynayo inay daahir yihiin waynoo imaan doonaan insha allah haddaba biyihii waxay u qaybsamayaan saddex qaybood biyo dahuur ah ama daahirun muahir waa biyo naftooda daahir ah waxna daahiriya iyo biyo daahir ah oo laakiin aan mudahir ahayn iyo biyo najis ah saddexdaasay u qaybsamaan mualifku markaa intiiba halkan ku xusayaa aqsaamtii biyaha ayuu halkan ku xusayaa isla markaa wasaa'ilu alwasaa'il oo ahaa alawaani walijtihaadna uu kusoo gabagabaynayaa kitaabu ahaarati ahaarada kitaabkeedii weeye kitaab marka luu leeyahay waxaa looga jeedaa jumlatan mukhtasatan min alcilm oo inta badan abwaab ka kooban yani abwaabtii abwaab la isku daray ayaa waxaa la yihahdaa kitaab baabkii baa ka hooseeya baabkiina waxaa soo hosgelaya jumlatu fusuul fasallo ayaa soo hosgelaya fasalkiina waxaa soo hosgelaya masaa'il saasay marka ukala sareeyaan kitaabka ugu weyn baabkiibaa soo hosgelaya baabkiina fusuulbaa soo hosgelaysa fusuushiina waxaa soo hosgelaya masaail qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waanzalnaa waxaan ka soo dejinnay min asamaai samada xaggeeda maan biyo biyahaasoo tahuuran wax daahiriya malifku wuxuu ku furfurtay aayadda qur-aanka ah ee tilmaamaysa ilaahay inuu addoomihiisa ku galladaystay biyo wax daahiriya ee matniga minhaajka asal ahaan laguma sheego adilada mualifku kuma sheego laakiin halkan wuxuu ugu furfurtay isagoo aayaddaa barakeysanaya isla markaa ku dayanaya imaam alimaam ashaafici raximah اllah maxaa yeelay imaam shaafici caadadiisu waxay ahayd haddii uu baab uu qoro inuu ku bilaabo wixii baabkaa kusoo arooray hadduu aayad yahay ama hadduu xadiid yahay ama hadduu aar yahay kadibna masaaishii uu ka ratibo u ka dambeysiiyo laakiin abwaabta kale ama kutubta kale muuna soo celcelin mualifku halkan umuu ku gaabsaday laakiin kitaabku kasoo gaabay muxararka ahaa ee baab kasta ama kitaab kasta aayadda kusoo aroortay ama xadiis kusoo arooray ayuu ku furfuranaya yushtaradu waxaa loo shardiyaa lirafci اlxadai xadadka koryeelidiisa iyo wanajasi nijaasada zuulinteeda maa-un biya loo shardiyaa biyahaasoo mutlaqun la sii daayey wa huwa biyahaasi maa shay weeye yaqacu calayhi uu ku dhacayo ismu maa-in biyo magacood bilaa qaydin qeyd la-aan waxaa loo shardiyaa xadadka koryeelidiisa iyo nijaasada zuulinteeda biyo muطlaq ah waa nooca koobaad ee biyaha almaa اlmuطlaq waa biyaha daahirka ee muطahirka ah muطlaq marka lagu leeyahay macnaha qeydkii baa laga sii daayay saa darteed mualifku ku qeexay maa-i muطlaqa ahaa maa yaqacu calayhi ismu maa-in bilaa qeyd waa waxa ay ku dhacayaan magaca biyuhu ayadoo wax qayd laazim ah uusan la soconin ama dabar uusan la soconin wax lagu laray yacni mar in la raaciyo eh, biyihii wax kale shardi ma ah waa haddii la weydiiyo leedahay waa biyo biyahaasa waxaa la yidhaahdaa maa mutlaq biyahaas ayaa xadadka kor yeelaya nijaasadana zuulinaya xadadkaasi ama ha ahaado xadadkii yaraa ee ahaa wixii weyse waajibiya ama ha ahaado xadadkii weynaa ee ahaa wixii maydh waajibiya waxaa shardi ah markii xadad kor yeelayo biyo waxaan biyo ahayn kor yeeli karo waxaana taa daliil ah a ilaahay uu falam tajiduu maa-an fatayamamu haddaydan biyo oo macnaha u qasda saciidan ayiban famsaxu biwujuhikum aydiikum marka aayaddaasi waxay tilmaamaysaa in biyo la-aantood waxaa weeye aan dahaaro inays jirayn haddii biyo la waayo un gabagabaysigii la aadayo laakiin waxaa weeye biyuhu inay asal u yihiin dahaaradii oo xadadkii ayaga lagu koryeelayo waxaan biyo ahaynna xadad ma koryeelaan xataa gabagabaysigu xadadka ma koryeelayo ee waa mubiix culammaduna way isku waafaqsantay arrinkaas nijaasada zuulinteedana waxaa loo shardiyaa biyo taana waxaa daliil ah xadiidkii acraabiga ninkii reermiyiga ahaa ee masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku kaajay dabeetana nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dauu iska daayu kaadidiis ha dhamaysteen dabeetana markuu kaadidii dhamaystay ayaa nabigu wuxu uhi alayhi salaam subuu calaa bawlihi danuuban min maa halkii ku kaajay waxaad ku shubtaan wadaan biyo ah xadiidkaas waxa weya muttafaqun calayh marka waxay tusinaysaa in biyuhu ay nijaasada zuulinayaan waaya halkan uu mualifku leeyahay maa yaqacu calayhi ismu maain bilaa qayd qeydkiibaa laba nooc ah qeyd laazim ah iyo qayd munfak ah qeydka laazimka wey ku halkan mualifku uu tilmaamay uu leeyahay biyaha aan qeyd laazim aysan la soconin oo waxa weeye qeydka laazimka mithaalkiisa waxaa weeye maa ward maa ward biyahan ubax laga soo saaro ayaa maa wardi la de haddii la weydiiyo wa waa maxay dhihi maysi waa ma biyo dhihi maysi waa l maa ward waa biyihii ubaxa marka hadiyo jeer qaydkaasi waa qayd laazim oo ka hari mahayo maaun daafiq kuwa ilahay qur-aan ku sheegay khuliqa min maain daafiq waa biyihii taraka marka waa qayd laazima oon ka harin sidoo kale shaaha oo kale waxa weeyaan haddii la weydiiyo waxaad leedahay waa shaah ee ma dhahaysa waa biyo ma dhahaysa marka ma mulaqa markaa ma aha Ehm, laakiin qaydkii haduu yahay qayd munfaka oon laazim ahayn waxaa weeye biyihii waxay noqonayaan biyo mutlaq ah waana lagu dahaaro qaadan karaa sida maalan oo kale biyaha ceelka oo kale haddii la weydiiye waxna waa maxay biyo ceelku jira waa biyo ceel baad leedahay biyaha badda saasa u tilmaamaysa biyaha webiga laakiin haddii laga soo qaado biyihii webiga oo weel lagu shubo oo la weydiiyo waxleeda waa biyo ehm, xareedii haddii weel lagu shubo waxaad leedahay waa biyo qeyd laazima mar kasta in la xuso ah yani ma aha qeydkaasi mana diidayo inay biyi ahaadaan ma muطlaq falmutagayiru haddaba kuwii ku doorsoomayey bimustagnan wax laga deeqtoomo laga kaaftoomo canhu xaggiisa ka zacfaraanin waaba sida zacfaraanka oo kale ee tagayuran doorsoomid ee doorsaankaasoo yamnacu diidaya ilaaqa ismi اlmaai biyaha magacooda in lagu ilaaqo oo lagu magacaabo kayru tahuurin waa midaan wax daahirinaynin biyahaas walaa yadurru ma dhibayo tagayurun doorsoon doorsoonkaasoo laa yamnacu lisma magaca aan diidaynin walaa mutagayirun ay walaa yaduru ma dhibayo dahaaradii mutagayirun biyo ku doorsoomay bimugti nagaansho wa tiinin dhoobo wa tuxlubin xayaabo wamaa fii maqarihi iyo waxa ku sugan meeshay biyuhu fadhiisanayaan wa mamarihi iyo halka ay marayaan wakadaa saasoo kale mutagayirun kuwii ku doorsoomay bimujaawirin wixii la darsay la jaaray ka cuudin sida cuudka oo kale weeye wa duhnin iyo dufanka awamase amase bituraabin ciid ku doorsoomay ciiddaasoo durixa lagu tuuray fiihi biyihii fi adhari qowlka adharka haddaan qabano mualifka halkan wuxuu ku gudogalay biyihii noocoodii labaad oo ahaa daahir hayra muahir daahir hayra muahir laba nooc weeye laba qibsamaan waa biyihii mutahayirka ahaa ee shay daahir ah ku doorsoomay iyo biyihii mustacmalka almaa mustacmal marka halkan wuxuu ku sheegayaa biyihii ku doorsoomay shay daahir ah biyaha ku doorsoomaya shay daahir ah laba qaybood weeye ama laba nooc laba shay lagu doorsoomi karaa mukhaalid ama mujaawir mukhaalidku waxaa weeye waa wax biyihii la falgelaya oo aan laga sooci karin laga faslin karin ma laa yumkinu fasluhu can ilmaa waa waxaan biyihii laga faslin karin laga sooci karin sida maalan zacfaraanka oo kale iyo saabuunta oo kale iyo shaaha oo kale waxyaabahaasoo dhan biyihii markii lagu daro biyihii bay la falgelayaan biyihii lagama sooci karo iyo wax ku doorsoomaya shay mujaawir ah mujaawirku waa wax biyihii laga faslin karo oo laga sooci karo sida maalan oo kale dufanka oo kale dufanka ama saliidu haddii lagu daro biyaha dee biyihii lama falgelayaan waa laga sooci karaa dusha sare may soo maraya biyihiina xagga hoose maraya oo waa laga qaadi karaa marka mujaawir baa kuwaa la kaasi dhib male leh mujaawirku dhib ma leh ma doorinay biyihii ma mulaqi ahaanaya waa lagu qaadan karaa laakiin mukhaalidka wixii biyaha la falgala ee biyihii aan laga sooci karin kaa weeye ka biyihii saameynaya kaasaa haddaba la eegaya waxa ay biyuhu ka doorsoomeen ma wax biyuhu ay ka kaaftoomi karaan oo biyaha laga ilaalin karaa mise waa waxaan biyaha laga ilaalin karin labadaas loo kala qaadaya waa halka mualifku leeyahay mustagnan canhu hadduu yahay wax biyaha laga ilaalin karo oo biyihii waxa weeye ay ka kaaftoomaan oo inta badan biyaha aan ku khaldamin sida sacfaraankii iyo saabuuntii iyo shaahii iyo wixii la midka ahaa waan eegeynaa tagayurkiisa ilaa heer intee leeg buu biyihii bedelay wuxuu u diidayaa biyihii magacii biyanimada oo haddii la weydiiyo waxaad leedahay waxani biyo waxa weya saabuun ama waa shaah ama waa maraq ayaad leedahay mise magacii biyanimada oma diidayo hadduu yahay isbedel weyn oo biyaha midabkoodii ama dhadhankoodii ama urkoodii bedelay oo aan lagu magacaabeyn biyo ee aad leedahay waa biyo saabuun leh ama waa shaah ama waa biyo sacfaraan leh aad leedahay markaas waxa weyaan biyahaasi waxay noqonayaan biyo daahir ah laakin aan muahir ahayn biyo daahirho aan muahir ahayn maxaa yeele wasfigii waxa laga waayay biyihii mulaqa ahaa waa biyo aan mulaq ahayn biyahaas laguma dahaara qaadan karo laakiin waa daahir haddii laakiin biyahaasi ay ku bedelmeen daahirkaas tagayur yasiir ah isbedel fudud oo khafiif ah. wax yar buu urkooda isyar bedelay ama dhadhankoodii ama midabkoodii haddii la weydiiyana waa leda waa biyo markaas dhib ma laho biyahaasi waa daahirun mutahir adoo ku maydhanaya biyihii baaldi ayaa xogaa yaroo saabuuna kaaga dhibicday biyihii mayna caddaanin oo mayna isbedelin laakiin wax yaroo ur yarba u yaal haddii la weydiiyo waa biya leedahay markaas wax dhiba male biyahaas xadadkii waa lagu koryeeli karaa jansadin waa lagu zuulin karaa ilan tagayurkii baa tagayur yasiir hor magacii biyanimada aan weli ka qaadin oo biyihii weli waa biyo mulaqa taasi waa markii uu waxana yahay wax biyuhu ay ka deeqtoomaan oo hariib ah laakiin hadduu yahay wax biyaha aan laga ilaalin karin oynu biyuhu marnaba ka maarmaynin inta badan waxaa weeyaan dhib ma leh oo biyihii uma diida inaan inay ahaadaan biyo mudaahir mudahir ah sida maalan oo kaleet inay biyihii ku doorsoomaan nagaansho dheer hadday biyuhu meel ku nagaadaan biyaha baliyada ku jira iyo barkadaha oo kale in badan bay nagaadayan waa laga yaabaa bilo dhan inay meel ku jiraan oo marka biyihii ay isbedelaan oo noqdaan ama biyihii dhoobo ayaa bedeshay taasi dhib male biyi lagama kara dhoobadii sidoo kale xayaabada waa waxaan akhtarka ah ee biyaha dul maray markii biyuhu in badan meel ku nagaadaan taasina dhib ma waa daahirun muahir waa lagu dahaaro qaadan karaa sidoo kale biyihi hadday isku bedelaan wixii halkii ay fadhiyeen biyuhu ku sugnaa sida maalan nuuradii oo kale haddi meel meel nuurale ahayd ama milix leh ay biyi isku bedelaan dhib male ila waxaa lagama ilaalin karee ama halkii daadka uu soo marayay biyaha haddii ay biyihii wax ka soo raacaan daahir ah oo midabkii biyaha bedela ama dhadhankooda ama urkoodii oo daahir ah taasi dhib male ila waxa lagama ilaalin kare intaasuu mualifka halkan ku xusay falmutagayiru biyihii ku doorsoomay bimustaqnin canhu wax laga deeqtoomo oo biyihii laga ilaalin karo ka zacfaraanin wadalika kaasi ka zacfaraanin waa sida zacfaraanka oo kale eh tagayuran doorsoomid ku doorsooma doorsoomidaasoo yamnacu iطlaaqa ismi اlmaai biyaha magacooda oo lagu iطlaaqo diidaya hayru طahuurin wey biyahaasi kuwa aan wax daahirinaynin waa daahir laakiin wax ma daahirinayaan walaa yaduru ma dhibayo tagayurun doorsoon laa yamnacu lisma magacii aan diidaynin walaa mutagayirun iyo mid ku doorsoomaya dhibi maayo bimukti nagaansho biyihii in badan meel ku nagaa hadday doorsoomaan dhib male wa tiinin dhoobo ku doorsoomay watuxlubin iyo xayaabo iyo wamaa fii maqarihi iyo wixii ku sugnaa meeshii biyuhu ay fadhiyeen wa wamamarihi iyo halkii ay marayeen wakadaa saasoo kale mutaayirun kuwii ku doorsoomay waxba yeeli maaye biyihii dahuuriyadooda bimujaawirin shay la darsay biyihii oo laakiin biyihii aan la falgelin ka cuudin sida cuudkii oo kale wey cuudka halkan lagu sheegay waxaa wey cuudkan aan shidano ma aha waa cuudka qoryaha ah ama geedaha ee yaryarka ah ee waxa weeye ay dumarku ku daraan uunsiga markay sameynayaan kaasaa cuud la yidhaahdaa carabta waxay u isticmaalaan bukuur yani way shitaan oo udgoon ayay ka sameeyaan ma aha keena dhuudhuubanee madmadow ma ah kaa wey haddii biyihii la dhexgeliyo waxaa laga yaabaa hadduu udgoon yahay inuu biyihii caraf u sameeyo marka taasi dhib male wax laga faslin karo biyihii laga sooci karo marka mujaawir weeye kaasoo biyihii ma saameynayo dahuuriyadoodii wa dufankii ama subagii weeyo asna saas kale ma saameynayo biyihii dahuuriyadoodii aw amase bituraabin ciid ku doorsoomay ciiddaasoo urixa fiihi lagu tuuray biyihii fi adhari qowlka adharka haddaan qaban haddii biyihii ciid lagu tuuro oo markaa biyihii calow ay noqdaan ama dhooba noqdaan wax dhiba male maxaa yeele waxaasi waa yacni midab saro oo dee ciiddaasi ay samaysay mar dhowunbay biyihii kala xareedoobi doonaan markii ciiddaasi ay fadhiisato wayukrahu waa la kahdaa almushamasu biyihii la qorraxeeyey ee cadceedda lagu qoraxeeyey ayaa makruuh ah almushamas waa biyaha cadceeddu intay ku dhacday ee kululaaday biyahaasi marka waa makruuh isticmaalkooda waa biyo mutlaq ah oo waxaa weeye dhahaaradii loo isticmaali karo laakiin waxaa fiican inaan dhahaarada loo isticmaalin oo badankaba aan loo isticmaalin dhahaaro iyo keyrkeedba dhahaaro iyo keyrkeedba inaan loo isticmaalin baa fiican xataa cuntada aan loo isticmaalin oo cabitaanka aan loo isticmaalin maxaa yeelay imaam shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa uu ka wariyay cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu in uu kahan jiray inuu e, ku maydho biyaha mushamaska ee cadceeddu ay kululaysay wuxuu dhihi jiray waxay sababayaan ama ay keenayaan baras culamadu waxay dhaheen biyahan cadceeddu ay ku dhacday e, waxay baraska u keenayaan waxaa weeye weelkii ay ku jireen ee birta ahaa maalan ama jaandiga ahaa markii cadceeddu ay ku dhacdo ayaa waxaa ka soo go-aya dheeh dheehaasna biyihii bay la falgelayaan dabeetana dulduleeladii jidhka ayaa laga cabsanaya inay awdaan dabeetana uu qofkii uu baras uu ku dhaco waa wax ixtimaala wax la lahuba ma aha waa wax dhanni ah sidaa darteed qowlka waxaa qaba imaam shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh xataa asxaabtiisa qaar ayaa arrinkaa ku khilaafay sida imaamu nawowi wuxuu doortay biyaha mushamaska cadceedu kululaysay in aysan ahayn makruuh maxaa yeelay buu yihi aarkan kusoo aroray aar cumar waa aar daciif ah xagga ibiga caafimaadkana wax sugaya ma jiro in biyaha cadceeddu ay kululaysay ay sababayaan baras waa biyahan hadda taangeeda ku jire inagoo hadda aan isticmaalana ku maydhanayno markay cadaada ku dhacdo karahada soo gelayaan cala almadhab qowlka imaam shaafici haddii aan qaban marka shuruud bay biyaha siay makruh noqdaan waa saddex shardi shuruudda biyaha mushamaska karaha ka dhigaya kow horta biyahaasi inay yihiin biyo kulul ayagoo kulul la isticmaala hadday qaboobaan dhib ma isla markaa waddanka lagu isticmaala inuu ahado waddan kulul ee waddan qabow hadduu yahay dhib ma sidoo kale weelka ay biyuhu ku jireen waa inuu yahay weel bir iyo jaandi iyo wixii la mid ah oo aan ahayn dahab iyo fido islamarkaana aan ahayn e, weel loox oo kale ah ama de waa inuu ahaada shay haddii dubaha lagu dhufto diisiga sida birtii iyo nuxaaskii iyo jaandigi iyo wixii la midka ah. laakiin hadduu khashab ku jiro e, ama weel dooba uu ku jiro dhib male kaas wاlmustacmalu biyihii loo isticmaalay fii fardi طahaarati طahaarada faradkeeda ama faralkeeda qiila waxaa la yidhi wa naflihaa iyo sunnaheeda loo isticmaalay hayru طahuurin waa midaan wax طaahirinaynin fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno fain jumica haddii la kulmiyo biyihii mustacmalka ahaa oo fabalaqa uu gaadho qulatayni qulatayni uu gaadho faطahuurun waa mid wax طaahirinaya qowlka asaxa halkan wuxuu ka xuseeyaa noocii labaad ee biyihii daahirka ahaa een muahirka ahayn waa biyihii mustacmalka ahaa biyaha mustacmalka ah waxa weeye biyaha loo isticmaalay dahaarada waajibka ah ee xadad lagu koryeelay maalan qofkii asagoo weyse biyuhu ku weysaystay maydhitaanka koobaad ee waxa weeye wejiga uu maydhayo ama gacmaha uu maydhayo ama cagaha uu maydhayo biyaha ka dhacaya ayaa mustacmal ah sidoo kale biyaha uu janaabada kaga maydhay ee jidhkiisi ka dhacaya waxay dhahaan maa mustacmal waa biyo xajad loo isticmaalay xajad lagu koryeelay marka biyahaas madhabka waxaa weeye waa biyo daahir ah laakiin aan muahir ahayn wax daahirinayn saasaa madhabku yahay qowlba wuxuu leeyahay wa nafriha xataa dahaarada sunnaha ah biyihii loo isticmaalay way soo gelayaan sida maydhiga jumcaha oo kale iyo aslada labaad maydhitaanka labaad iyo ta saddexaad ilan markii aad weyse qaadanayso marka koobaad waa waajib xadidka loo koryeelaya marka labaad laakiin waa sunno iyo marka saddexaad marka marka labaad iyo marka saddexaad laftooda biyaha ka soo dhacay wuxuu qowlkan laga xoog badan yahay wej daciif ah wuxuu leeyahay way soo gelayaan biyihii mustacmalka ahaa biyaha mustacmalka ah inay daahir yihin waxaa ah salafu saalix ridwan llahi tacaala calayhim mayna iska jirin biyahaas wixii jirkooda ka soo dhacaya mayna iska ilaalin jirinoo eh, taas waxay tusinaysaa inay daahir yihiin sidoo kale nabiga alayhi salatu slam wuxuu soo boqday jaabir radia allahu tacala canhu asagoo xanuunsan dabeetna nabigu u weysaystay alayhi salaatu wasalaam biyihii weysadiisa ayuu ku shubay inay biyahaasi yihiin biyo eh, daahir ah laakiin aan muahir ahayn oo dahaarada aysan gelayninna waxaa daliilu ah ay dhaheen eh, dadkii salafka markay safraan asxaabtii iyo nabiga alayh sala slam iyo asxabtiisa markay safraan biyo badan maynan qaadan jirin biyuhuna way yaraayeen haddana biyaha ay ku weyse qaadanayaan mayna jamcin jirinoo mayna uruurin jirin say mar labaad iyo mar saddexaad ugu weysaystaan ee laakiin waxay u guuri jireen tayamumka iyo gabagabaysi taa waxay tusinaysaa biyahaasi in ay u arkayeen in ay yihiin biyo daahir ah laakiin dahaaradii mar labaad aan gelayn marka cillada biyahaas mustacmalka u diiday inay dahaarada galaanna waxaa weeye maa mulaqa ma ah biyo ku weyse qaadato oo weel ku shubto la weydiiyo waxni waa maxay waxaad leeda waa biyo la isticmaalay maa mustacmala weeyaan baad leeda marka biyihii mulaqa ma ah laakiin biyahaas mustacmalka ah haddii la ururiyo ay qollateyn gaadhaan qollateynna waa biyo badan waynoo imaan doonaa insha allah daabidkooda waxay noqonayaan markaa biyo dahuur ah oo way ka baxayaan mustacmalnimadii waxay noqonayaan biyo ahuur hadda waa biyo mustacmal ah oo la ururiyey oo qolateyn gaadhay laba boqol oo waxay noqonayaan biyo dahuur oo lagu dahaaro qaadan karo walaa tanjusu ma nijaasoobayso qulataa almai ee biyaha labadooda quladood ma ni kuma nijaasoobayaan bimulaaqaati najisin nijaaso la kulankeed kuma nijaasoobayaan fain hayarahu haddii uu dooriyo najiskii biyihii haduu dooriyo fanajisun fahuwa asaw najisu nijaas weeye in zaala hadii uu zuulo tagayuruhu doorsoonkiisii biyihii najiska hadii haddii doorsoonkii uu ka baxo binafsii iskii hadduu oga baxo ow amase bimaain biyo haduu kaga baxo doorsoonkii biyahaas oo lagu daray dahura daahir buu noqonayaa aw amase bimiskin doorsoonkii wuxuu kaga baxay bimiskin cadar ama miskii uu kaga baxay wazacfaraan iyo zacfaraan falaa daahir ma noqonayo wakadaa saasoo kale turaabun ciid e, wajisun iyo nuurad haddii lagu daro e, fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno wa duunahumaa waayahay e, halkan waxaan mualif ku tilmaamayaa noocii labaad ee biyaha oo ah biyihii nejiska ahaa laba ayaga laftooda loo qaybinaya biyo badan iyo biyo yar ma kaiir wa ma qaliil kaiirku waa wixii qolateyn gaadha qolateynkana insha allahu tacala waa noo imaan doonaa taxdiidkooda qaliilkuna waa wixii qolateyn ka yar biyaha haddaba qolateyn gaadhaya kuma nijaasoobayaan nijaasoon inay ku dhacdo hadday nijaaso ku dhacdo aysan doorinin midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urkoodii biyahaasi waa biyo daahir oo mutahir ah foosto ah. ayay waxa weeye dhibic ku dhacday ama waxaa ku dhacday nijaaso yar biyihii midabkoodii dhadhankoodii urkoodi toona isma bedelin biyahaasi waa daahir mutahir waa lagu daharo qaadan karaa taasna waxaa daliil u ah xadiidkii nabigu yihi sala allahu alayh wasalam idaa balaga qullatayn lam yaxmil ilkhabath biyuhu hadday gaadhaan qullatayn nijaasada ma xambaarayaan bimacnaa nijaasadii way iska dafcinayan way iska riixayaan waa biyo badan oo quwo leh awooddaas badnida ah ayay nijaasadii iskaga riixayaan laakiin haddii nijaasadii ay dooriso waa xaaladda labaade oo urkoodii ama dhadhankoodii ama midabkoodii nijaasadii ay bedasho biyahaas waxay noqonayaan najis bilijmaac culamadu isku waafaqsan in biyahaasi najis noqonaya hadii mar urkoodii dhadhankoodii nijaasadii bedasho ama ha ama badnaadaan haddii marka biyihii badnaa ee qolataynka ahaa ee nijaasadii ay doorisay doorsoonkii uu ka baxo oo iskood isku bedelaan oo caadi noqdaan marka dambe ayagoon waxba lagu darin xoogaa bay nagaadeen dabeetana urkii nijaasadaa ka baxay ama midabkii nijaasada ka zuulay markaasi daahir bay noqonayaan sidoo kale haddii biyo kale lagu dul daro oo lagu biyo lagu siyaadiyo oo dhadhankii nijaasada ama urkeedii ama midabkeedii uu ka zuulo oo ay biyihii caadi noqdaan taasina waxa weeye biyihii waxay noqonayaan biyo dahuurah oo daahiray noqonayaan oo lagu daahar qaadan karo laakiin haddii miskiga waxa weeye cadarka udgoon ee naqaano haddii lagu daro biyihii najiska ahaa ee qarmuunaa oy biyihii qarmuunkii uu ka ba-o taas biyihii daahir kama dhigayso sidoo kale zacfaraan hadii lagu daro biyihii waxa wey midabkoodii isbedelaye nijaasa isku bedelaye midowga noqday oo zacfaraankii midowgii uu ka saaro taas macnaheeda maaha inay biyihii daahir mudahir ay noqonayaane waxa weya waa najis nijaasaday baaqi ku yihiin oo sababtu maxay tahay ma garanayno inay nijaasadii ka baxday biyaha nijaasadiina ka baxday in kale ma garanayno maxaa yeelay udeygaasaabaa laga yaabaa inuu qariyay oo asturay qarmuunkii nijaasada ama sacfaraanka midabkii nijaasada uu bedelay laakiin nijaasadii weli ay baaqita saa darteed alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan laakiin hadday biyuhu iskood isku bedelaan oo nijaasadii ka baxdo ama biyo ka lagu daro oo nijaasadii sifaadkeedii ay ka zuusho waxay isku bedelayaan biyihii daahir muahir liana alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadda maxay xukunku wuxuu la wareegaa ciladiisii Eh, oo ciladu maxay tahay biyaha waxaa nijaaseeyey qolataynka gaadhay waxay ahayd nijaasadaas doorsoonkaasu ahaa haddii doorsoonku ka baxo dee eh, waxa weye cilladii way zuushay marka biyihii daahir ayay noqonayaan wa duunahumaa ay duna duuna alqolatayn wax laba qoladood ka yar yanjusu wuu ku nijaasoobaa bilmulaaqaati nijaasada kulankeed fain balagahumaa haddii qulataynkii uu gaadho biyihii yaraa ee nijaasada ku doorsoomay hadday qulatayn gaadhaan bimaa-in biyana ay ku gaadhaan lagu daray walxaal laa tagayura bihi ayadoon wax isbedela uusan ku sugnayn biyaha fa tahuurun fa huwa biyahaasi tahuurun kuwo wax daahiriya weeye falow kuuhira haddii lagu badiyo biyihii yaraa ee nijaasada ay bedeshay biiraadi tahuurin biyo wax daahiriya ku aroorintood oo dusha lagaga daro falam yabluqhumaa se aysan gaadhin qulataynkii humaa ba damiirka wuxuu laabanayaa aysan gaadhin biyo waxaa lagu daray ka badan laakiin qulatayn maysan gaadhin lam yahur ma ahaara noqonayaan lam yahur biyahaasi daahir ma noqonayaan waqiila waxaa la yidhi daahirun waa biyo daahir ah laa tahurun laakiin aan wax daahirinaynin ah biyaha nijaasadu ay ku dhacday haday yihiin biyo qolatayn ka yar waxay ku nijaasoobeyaan bimujarad mulaaqaati nijaasa nijaasada inay ku dhacdo keli ah. ama ha ama yaysan bedelin mar haday nijaasada ku dhacdo biyihina qolatayn ka yar yihiin biyahaasi waxay noqonayaan biyo najis ah waxaana laga qaadanayaa xukumkaas mafhuumkii xadiidkii qolataynka maxaa nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam ida balaga almaau qulatayn lam yaxmil اlkhabat biyuhu hadday gaadhaan qulatayn nijaasadii ma xambaarayaan bimacnaa laa yanjus sida riwaayo kale cadaynayso ma nijaasoobayaan marka waxaa laga fahmayaa biyuhu haddaysan qolatayn gaadhaynin inay nijaasadii xambaarayaan waa mafhum mukhaalafa haddaba biyaha nijaasadu ku dhacday ee qolatayn ka yar baaldi biyaha iyo dhibic nijaasada ku dhacday ama urkii biyaha ha isbedelo ama yuusan isbedelin ama dhadhankoodi ha isbedelo ama yuusan isbedelin ama midabkoodi isbedelin mar hadday nijaasta ku dhacday biyahaasi mutanajis bay noqonayaan haddii marka biyihii la biyo kale lagu daro oo la gaadhsiiyo qolatayn laba boqol oo litir la gaadhsiiyo isla markaana wax isbedel uusan ku sugnayn biyahaasi waxay noqonayaan daahir mudahir ah laakiin haddii lagu badiyo biyo kale biyo kaleoo ka badan lagu daro oo aysan gaadhin biyahaasna yihiin biyaha lagu darya biyo dahuur ay oo qollatayn aysan gaadhin boqol iyo konton litr baa la gaadhsiiyey laakiin waxaa weeye qollataynkii ma aysan gaadhin markaas ma daahiroobayaan waa biyihii najis bay weli ahaanayaan maxaa yeel weli way ka yihiin nijaasadiina way ku dhacday qowlba wuxuu leeyahay maye biyahaasi waa daahir laakiin dahuur ma ahoo dahaaro ma galaan waayo maadaama lagu daray biyo kale oo dusha lagaga shubay lagu siyaadiyey biyo kale biyahaasaa maydhaya marka waxay noqonayaan sida maro la maydhay oo kale marka daahir bay noqonayaan laakiin dahuur ma noqonayaan buu leyahay qowlkaas waa qowl daciifa oo laga xoog badanaya wayustanaa waxaa laga soo reebayaa nijaasadii maytatun bakti laa dama lahaa aan lahayn wax dhiiga dhiiggaasoo dareeraya falaa tunajisu haddaba ma nijaaseyneyso maytadaasi maa'ican dareere cala lmashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabano wakada saas oo kale fii qawlin qowl najisu nijaas baa la mid ah nijaastaasoo laa yudriku uusan haleeleynin darfun araggii ama ishi aysan haleelayn qultu waxaan idha haddaan imaam nawowi ahay dal qowlu qowlkan dambe ayaa adharu muuqaal badan oo arjax ahoo muctamad ah wallahu aclam wuxuu mualifku leeyahay waxaa laga soo reebayaa nijaasaadkii biyaha nijaaseynayey ama dareeraha nijaaseynayey bakti aan dhiig dareero lahayn waa xasharaadka yaryarka ah een dhiigga lahayn baktigooda sida maalan oo kale daksigii injirtii injirboodadii iyo wixii la midka ahaa iyo quraanjadii waxyaabaha yararka aan dhiiga lahayn wey xasharaadka yaryarka ah aan dhiiga lahayn haddii aad xubin ka jarto wax dhiiga uusan ka imanayn marka wax dareer ah ma nijaasayn ama biyo haadan ama wax kale haada haddii maalan daksiyo biyo uu ku dhex dhaco biyahaas uu ku dhinto ma nijaasaynayo saas oo kale xasharaadkii yaryarka ahaa baktigoodu waa najis laakiin biyihii ma nijaasaynayaan dareeraha kalena ma nijaasaynayaan hadday suba ku dhacaan ama sliid ku dhacaan ama shaahi ku dhacaan waxba ma nijaasanayaan laba shardi may ku xidhaan masaladan oo ah in aan lagu tuurin oo loo qasdin iyo in ayna badanin ilaa xad ay biyihii dooriyaan hadday midabkii biyaha ay isbedelaan markaa najis bay biyihi isku isu bedelayaan sababtu waxaa weeye laskama ilaalin karo waxyaabaha xasharaadka yaryarka ah had ya jeer waxa weeyaan waxay ku dhacayaan biyihii oo lagama ilaalin karo balmashaqa tajlibu taysir waxaana taa tusinaya xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam uu yihi idaa waqaca dubaabu fii sharaabi axadikum falyagmishu kulah uma liyanzachu faina fii axadi janaaxayhi daa wa fi laakhari shifa nabig wuxu alayhi salatu wasalaam hadduu daksigu ku dhaco axadkiin cabitaankiisa ha dhexgeliyo daksigaas dhammaantii biyihii ama sharaabkii ha dhexgeliyo dabeetana ha ka siibo waayo buu nabig uri alayh daksigu labadiisa garab mid ahaan wuxuu ku sidaa xanuun midna dawo marka inta badanna garabka uu xanuun ku sido ayuu biyihii ama sharaabkii gelinayaa saa darteed dhexgeli sidii garab kale dawada xambaarsanaa uu dawadii ugu difaaco xanuunkii oo marka laga badbaada sharkiisa xadiidka xadiis bukhaari wariy wey xadis saxiixa culamada markaa waxay xadiidka ka soo qaateen in daksiga haddii uu sharaabkii ku dhinto uusan nijaasayn waayo sharaabka wuxuu noqon karaa sharaab kulul sida shaaha oo kale haddii la dhexgeliyana uu ku dhimanayaa marka nabiga alay sl slam wuxuu yihi ha ka soo saaro oo ha cabo sharaabkiisi taa waxaa laga qaadanaya marka inuusan sharaabkii nijaasaynayni waxaa loo qiyaas qaata marka daksigii wixii la midka ahaa ee cayayaan kala ahaa biyihiina waxaa loo qiyaas qaatay dareerihii kale qowl kale oo eh, fii qowli markuu leeyahay waa qowl imaam shaafici uu leeyahay laakiin sida tacbiirkan uu ama mustalaxan tilmaamayo waa qowl laga xoog badan yahay waxaa la mid ah maytadaas nijaasada arag san haleelayn waa wax yaroo nijaaso ah oo naqan oo ishu aysan qabanayn sida dhibickaadi oo kale oo maradii kaaga soo duusha wax yaroo ish aysan qabanayn inay ku dhacaysa marada waad arkaysay laakiin maradii haddaad eegto meel ka dhacda garan maysid oo ishaadu ma qabanayso marka waxaaso kale iskama ilaalin karo waa macfu waa macfu wey qawlkaa saasuu leeyahay laakiin imaam raafici wuxuu ku tilmaamay qowl marjuuxa inuu yahay qowlkan laakiin imaam nawowi baa ka daba tago wuxuu ihi qultu da lqowlu adhar qowlkana adhar ah oo qowlkana muctamad aho nijaasada isha aysan qabanayn waa macfu kaadi yaroo eh, meel kaaga dhibicday daksiga markii uu saxarada ku istaago maalan oo cagaha saaraad arkaya saxaro qoyan dabeetana u maradaada ku istaago waxaas waxa weya waa macfu wax la iska ilaalin karo ma aha waljaari biyihii dareerayey ka raakidin biyaha fadhiya un bay la mid yihiino wa fi lqadiimi qowlkii qadiimkaaha wuxuu leeyahay laa yanjusu biyihii dareerayey kuma nijaasoobayo bilaa tagayurin doorsoon la-aan biyaha dareeraya waxay lamid yihiin biyaha fadhiya axkaamtiina soo dhaaftay iyo tafsiilkiina soo dhaafay loo kala qaaday biyaha qaliil iyo kaiir biyo yari biyo badan oo markaa biyaha dareeraya hadii ay nijaaso ku dhacdo waxaa la fiirinaya biyahaasi qolatayn ma gaarhayaan mise ma gaarhayan hadday qolatayn gaadhaanna waxa waa waxa weeyaan nijaaso hadday dooriso unbay mutarajis noqonayaan hadday qolatayn ka yar nijaasada kulankeeda ay ku nijaasoobayaan laakiin biyaha dareeraya sida biyaha eh, keliyada iyo dooxyada iyo webiyada iyo waxaa loo eegayaa biyaha yaradida badnida waxaa loo eegayaa ma aha waxa dooxa dhex maraya ama toga dhex maraya ama webiga dhex maraye jaryaa loo eegaya jaryada waxaa weeye ee eh, labada dhinac ee eh, waxa weeye webiga ama toga biyaha hal mar gudbaya isla socda jaryaa la yidhaahdaa waa biyaha hirka kicinaya isla socda ee waxa weeyaan siday culamadu tilmaameen baalibatun limaa amaamaha haaribatun limaa khalfaha waxa ka horeeyana waxa weeyaan way daba socdaan waxa ka dambeeyana way ka cararayaan marka biyaha isla socda ee dufcada ah kuwaasaa jarya la yidhahdaa marka kuwaasaa la eegayaa qolatayn ma dhan yihiin mise way ka yiryihin hadday qolatayn gaarhayaan dee nijaaso inay doorisa mooyaane ma nijaasoobayaan hadday qolatayn ka yar yihiinna waxay ku nijaasoobayaan bimujarad mulaaqaat annajis laakiin biyaha ka horeeyana ma saameynaya kuwa ka dambeeyana ma saameynayaan oo intaa un jaryada unbaa mutanajis noqonaya haddii ay qolateen keliyiin qawlka qadiimka ah qawlkaas waa qawlka jadiidka ahaa qawlka qadiimka wuxuu leeyahay biyaha jaarigu dareeraya way ka duwan yihiin kuwa fadhiya oo waxay ku nijaasoobayaan un markay doorsoomaan ta nijaasadu dooriso unbay um nijaasoobaya laakiin hadday qolateen ka yar oo nijaasada aysan doorinin ma nijaasoobayaan waayo way ka xoog badan biyaha fadhiga biyaha socda ka xog badan biyaha fadhiga oo quway leeyihiin saa darteed qawlkaasi saasuu leeyahay laakiin qawlkan qadiimka ah wuxuu ka yahay aqwaasha qadiimkaa ah, ama masaa-isha ee qadiim ka mid ah marka ku ah madhabka walqulataani qolataynku amsa khamsumiati ritlin waa shan boqol oo rodol bagdaadiyin oo bagdaad loo nisbeeyey taqriiban soo dhaweyn fi asaxi qowlka asax hadan qaba qolataynku waa shan boqol oo rodol ayuu mualifku tilmaamayaa oo bagdaadi ah magaalada bagdaad loo nisbeeyey rodolka innagu hadda waxaan isticmaalna ma ah waa halbeeg dadkii hore isticmaali jireen oo weliba wadamadu kala duwanaayeen baqdaad rodol bay lahayd dimishq rodol bay lahayd magaalada ramle laao rodol bay rodolada marka way kala duwanaayeen bixasab albuldaan innaga hadda waxaan isticmaalnaa waxa la yidhahda litr markii waxyaabaha la miisayo la eego waxaa la miisaamayana kilogram marka biyaha qulateynka ah oo halkan mualif ku tilmaamay inay shan rodol yihiin waxaa weeye markii aan litir ku xisaabina laba boqoloo litir laba boqoloo litir wey markuu mualifku leeyahy taqriiban waa soo dhoweyn macnaha taxdiid ma ahoo shanta boqol ee rodol hadii rodol ka dhiman yahay ama laba rodol dhib male leh innaguna saas kale waxaan leenahay haddii maalan nus litir ama litir wax lamida ah uu ka dhiman yahay biyihii waxbama yeeli maayo oo biyihii de waa iska qolatayn laakiin haddii maalan labaatan litr ay biyihii ka maqan yihin iyo toban litr wix la mid ah biyahaasi dee qolatayn mayna ka hayn watagayuru doorsoonkii almuahiru ee saameynayey biaahirin shay daahirana biyuhu ku doorsoomayeen ama ku bedelmayeen aw najisin ama shay nijaas ah doorsoonkaasi dacmun dhadhan weeye aw lawnun midab weeye isbedelay aw riixun ama ur weeye macnaha mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa tagayurkii aan soo tilmaanay doorsoonkii markaan ka hadlaynay biyaha ku doorsoomay shay daahir ah sida zacfaraanka oo kale ama ku doorsoomay shay najis ah tagayurka saameyntale waxa weeye waa markay biyuhu isbedelaan dhadhankooda ama midabkooda ama urkooda kuwa yani kaa wey laakiin hadii intaa midna uusan isbedelin biyihii waxa weeye waa xaaladoodii bay ku sugnaanayaan tagayurkii ma saameynayo saddexdana inay kulmaan shardi ma ah ee mid ka mid ah haddii la helo biyahaasi way isbedeleen urkooda ama dhadhankooda ama midabkooda walow ishtabaha haddii uu iska dhex galo ama uu iskaga khaldamo maa un daahirun biyo daahir ah binajisin biyo nijaaso qofkii mukalafka ahaa ay iskaga khaldamaan ijtahada wuu ku dadaalayaa uu ku ijtihaadayaa oo watadahara wuxuu ku dahaara qaadanayaa bimaa danna waxa uu maleeyo dahaaratahu dahaaradiisa waqiila waxaa la yidhi in qadara haddii uu awoodo calaa daahirin biyo daahir ah biyaqiinin hubaal la daahir ku ah falaa ma ijtihaadayo wal walacmaa indhoolihii ka basiiri mid wax arka buu la mid yahay fil adhari qowlka adarka haddaan qabano wuu ku ijtihaadayaa biyihii mushtabiha iska dhex galay daahirkii nejiskii ow amase maa-un biyo iyo wa bowlun kaadiba qofkii iska dhex galay oo ka ijtibaahay oo kala garan waaye lam yajtahid ma ijtihaadayo cala saxiixi sida saxiixa bal hase yeeshee yukhlataani waa la isku darayaa uma dabeetana yatayamam wuu gebagabaysanayaa aw amase wamaau wardin aw amase ishtabaha waxaa iska dhexgalay qofkii oo iskaga darbad kala garan waayey maaun biyo iyo wamaau wardin maau wardi tawadaأ wuu ku weysaysan bikulin mid walba maratan mar unbuu ku weysaysan wa qiila waxaa la yidhi lahu qofka biyaha iyo maau wardigu iskaga khaldameen waxa uu leeyahay alijtihaadu inuu ku ijtihaado oo midkii marihiisi ku qalib noqdo uu ku dahaaro qaato waayahay halkana mualifku wuxuu ka gudagalay wasaa'il طahaara oo ahaa alijtihaad wاlawaani ijtihaadku hadda halka ka bilaabay qofkii hadday iskaga khaldamaan biyo iyo biyo daahira biyo nijaasa wuu ku ijtihaadaya oo marka leh uu ku ijtihaadaya wuxuu eegayaa amaaraadkii iyo qaraa-intii iyo calaamadihii iyo astaamihii tusinayo w biyihii daahirkaa iyo biyihii najiska ah marka biyaha malihiisa haalib ku ah inay daahir yihiin ayuu ku dahaaro qaadanayaa maalan biyahan waxoogaa wuxuu arkaa in qoyaan uu ku hareereysan yahay ama raadkii aygu arkay ama eh, biyahan wuxuu arkay eh, waxaa weeye yani la isticmaalay oo dee raadka isticmaal ka muuqdo biyahan kalena way xidhan yihiin way daboolan yihiin marka biyaha ay manihiisa aalib ku yihiin inay daahir yihiin biyahaasi ku dahar qaadanaya qowl laga xoog badan yahay madhabka oo yani weji asxaabtay leedahay wuxuu leeyahay hadduu biyo daahira yaqiin u helayo uma banaan ku ijtihaado hadduu biyo daahir uu helayo oo guriga u yaallaan biyo kale biyahaas iska dhexgalay ee kala garan waayey inay daahir yihin nijaas yihiin ku ijtihaadi maayo labadaa biyo ku ijtihaadi maayo biyaha daahirkaa ee hubo ayuu isticmaalayaa yani yaqiintii ayuu baxaya oo shakigu iska tuuraya saasuu leeyahy qowlkaas lakin waa qowl laga xoog yahay ijtihaadku uu furan yahay biyaha la dayici maayo waa maal waa hanti la dayici maayo waa lagu ijtihaadaya ninka indhoolaha ah ee waxa waxba aan arkaynin wuxuu la mid yahay ninka wax arkaya ee indhaha qaba oo uu ku ijtihaadi karaa biyihii mushtabiha haddii laba biya iskaga khaldamaan oo midna uu daahir yahay midna u jaasi ah uu ku ijtihaadi karaa sida qofka indhaha laba uu ijtihaadayo sababtan waxaa weeye qofkani wuxuu isticmaalayaa dareemayaal aan ahayn arag sida maalan oo kale dhadhanka kale biyihii wuu dhadhabin karaa wuu urin karaa urkoodu hubin karaa haddii qofkii iskaga khaldamaan biyo iyo kaadi ma ijtihaadayo marka hore waa biyo daahir ah iyo biyo mutanajis ah oo nijaase ku dhacday laakiin biyo iyo kaadi kaadi warkii ay ka go'day hadday isku khaldamaan oo kala garan waayo ma kuwana biyiha ah, mise kuwana kaadida ah marka kuma ijtihaadaya e waxa wey intuu isku khaldo oo isku daro ayuu gabagabaysanayaa sababtuna waxa weeye kaadidani asal kumale dahaarada laakiin biyaha mutanajiska asalkooda dahaara ayay asal ku lahaayeen laakiin waxani waa nijaaso meermeersan kaadidan asal dahaaro kumale marka uu isku khaldaya waa le isku khaldaya isku darayaa waxaa weeye intuusan gebagabaysan waa inu isku khaldaa oo isku daraa dabeetana uu gebagabaystaa haddii uu gebagabaysto asagoon biyihii iyo kaadida isku darin ma asaxayso gebagabaysigiisi tayamkiisi ma asaxayo hadday isku khaldamaan biyo iyo mawardi biyihii ubaxa mid kasta marbuu ku weysanaya midkii kolba horeysiiyaba hadduu biyuu horeeyaanna oo wardigu dambeeyana wuxuu noqonaya nin intuu weysaystay dabeetana dhaashaday haddii uu maawardigu horeysiiye oo biyaha ay dambeeyaanna wuxuu noqonaya nin intuu dhaashaday adana weysaystay sababto a ah waa daahir waxbayna mudahir baynasan ahayn lakin waa daahir waa biyo laga soo saaray dhirta marka waxba ma yeelayaan waxba kuma ijtihaadayo qowlba wuxuu leeyahay wuu ku ijtihaadayaa lakin qowlkaasi waa laga xoog badan yahay waida stacmala hadii uu isticmaalo ma dannahu wuxuu u maleeyey inuu daahir yihiin araaqa uu daadinaya alaakhara kii kale fain taraka hadduu iskaga tago watagayara dannuhu malihiisii isbedelo lam yacmal kuma camal fali maayo bihaani kii labaad ijtihaadkii labaad ku camal fali maayo cala nasi naska hadii aan qabano bal hase yeeshe yatayamamu wuu gebagabaysanayaa bilaa icaadatin isagoon soo celinaynin salaadii fi asaxi asax haddaan qabano qofkii biyaha ku ijtihaaday biyihii daahirka iyo biyihii mutanajiska ahaa haddii uu doono inuu isticmaalo biyihii daahirka ahaa ee malihiisii dee ku haalib ahaa inay daahir yihiin kuwii kalu daadinaya sababtuna waxay tahay waxaa laga cabsanaya inuu shaki ku yimaado qofka suusan shaki u imaan biyihii oo nijaasta u umalinay iska daadiyo oo kuwana ku weyse qaato taasina waa arrin sunna ee waajib ma ah waajib ma ah haddii haddaba uu iskaga tago oo uusan daadin biyihii uu ka shakiyey inay nijaas yihiin dabeetana malihiisi u isbedelo ijtihaadkii labaad ku fali maayo oo kuwii markii dambe u maleeyey in ay daahir yihiin markii horan uu haystay inay nijaas yihiin isticmaali mahaya ee labada biyaba waxawey uu iskaga tegayaa oo uu gebagabaysanayaa markaas uu gebagabaysanayaa sababtuna waxa weeye qofkan shaki baa ku dhacay mar hadduu shaki ku dhacay oo ijtihaadkiisi isbedbedelay waxa weeye ijtihaad ijtihaad laguma buriya qaacida fiqiga waxay leedahay alijtihaad laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo marka halkaasu kaga tegayaa labadii biyaba wuu gebagabaysanaya wuuna tukanayaa salaaddii uu tukadana ma soo celinayo walow ahbarahu hadduu u waramo bitanajusihi tanajus ilmaai biyaha nijaasoobideedii maqbuulu riwaayati qof riwaayadiisii la aqbalayo wa bayana sababa sababtan uu caddeeyo ow amase kaana uu yahay qofkaasi faqiihan nin faqiihahoo muwaafiqan qofkaa u warbixinayo biyaha uga warbixinayo ku waafaqsan madhabka ictimadow hadalkiisa wuu cuskanayaa haddii qof uu u waramo qof kale oo raba inuu biyo ku dahaaro qaato oo u dhaho biyahani waa daahir kuwani waa najis qofka warkiisa wuu qaadanayaa laakiin bishardi inuu yahay qof maqbuulu riwaaya qof riwaayadiisa la aqbalayo waxaa jira maqbuul shahaada cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada kan waxa wey cadlu riwaaya weyaan cadlu shahaada ma aha yani shuruudi shahaada looma eegayo waxaa loo eegayaa inuu yahay qof riwaayadiisa iyo hadalkiisa la aqbali karo waxaa kaa baxaya qofkii waa la hadalkiisa lama qaadanayo qofkii faasiq ahaa hadalkiisa lama aqbalayo laakiin hadduu yahay qof mutadayin oo diin leh oo aan been lagu aqoonin warkiisa waa la qaadanaya asaga marka laba loo kala qaadaya inuu yahay qof faqiih ah oo madhabka qofka u warramaya madhabkiisa haysta isku madhab yihiin iyo in qof faqiiha uusan ahayn oo caamo yahay hadduu caamo waa inuu sababta caddeeya oo dhaha waxa wey waa mutanajis sababtay ku nijaasoobeenna ayba afka geliyey ama waxa wey kaadi baa ku dhacday waa inuu sababta caddeeya laakiin biyahaasi waa najisu ka qaadan qofka caamada waxa laga yaabaa waxaan nijaas ahayn inuu nijaas u maleeyo marka hadalkiisa la qaadan qofka caamada ah uu caddeeyo sababta biyaha uu ku sheegayo nijaas sababta nijaasiisa haddii laakiin yahay nin faqiiha oo garanaya isla markaana qofkan u warramaya isku madhab yihiin hadalkiisa duuduub buu ku qaadanaya isagoon sababtii cadaynin ayuu qaadanaya waa halkan u leyahy aw kaana faqiihan muwaafiqan markuu leyahy waxa weya madhabkii ku waafaqsan ictimadu hadalkiisa uu cuskanaya walow ahbaruu hadduu u waramo bitanajusihi tanajus ilmaai biyaha nijaasoobideedii maqbulu riwaayati qof riwaayadiisa la aqbalayo wabayana sababu sababtan u aw kaana faqiihan amuu yahay qof faqiih ah ku waafaqsan madhabka ictimada warkiisa uu qaadanaya wayaxilu waxaa xalaal ah isticmaalu kulli inaain weel kasta adeegsigiisa weelkaasoo daahirin daahira ilaa dahaban dahab mooyaane wa fidatan iyo fido mooyaane fa yaxrumu waa in labada la isticmaalo wakadaa saasoo kale itikaaduhu in la yeesho ayaa xaaraana labadaas fil asaxi asax haddaan qabano halkan mualifku wuxuu ka gudagalay waxa weeye wasaa'il wasaa'il noocii labaad oo ah alawaani weelashii lagu dahaar qaadanay marka wuxuu ku leeyahay weel kasta oo daahir ah in la adeegsado la isticmaalo way bannaan tahay dahaaro iyo wax kasta loo adeegsado culummadan arrinka way isku waafaqsan yihiin markii laga reebo weelasha dahabka laga sameeyey ama fidada qalinka laga sameeyey kuwaasi waa xaaraan rag iyo dumarba waa ka xaaraan waxaana daliilu ah in weelasha dahabka iyo fidada laga sameeyey xaaraan yihiin xadiidka nebigu yihi salى اllahu alيه waslm laa tashrabuu fi aaniyat الdahabi wاlfida walaa taأkuluu fi صixaafiha ha ku cabina weelasha dahabka iyo fidada hana ku cuna xeedhooyinkooda muttafaq caleyh marka xadiidku wuxuu caddeeyey cunitaankii iyo cabitaankii inaan lagu cuni karin weelasha dahabka iyo fidada laguna cabi karin waxaa looga qiyaas qaatay isticmaalaadkii kale sida in lagu dahaaro qaatay iyo wixii lamid ah. ayaa loo qiyaas qaatay sababtu nabigu usheegay cunitaanka cabitaankan waxaa weeye waa adhar wujuh isticmaal yani isticmaalka wuxuu u badan yahay inta badan wey marka kharaja makraj alaalib buu soo baxay ee qeyd ma aha mafhuumle mafhum mukhalafa laga qaadanaya ma aha wakada itikaaduhu waxaa la mid ah weelka dahabka ama fidada ah yeelashadiisa in qofkii uu guriga dhigto oo usan isticmaalin oo guriga iska dhigto waa xaaraan weel dahab ama fida ah in guri laiska dhigto haddii la doonaya laisticmaalinba waa xaaraan fi asaxi khilaaf baa ku jira wa aragta asax markii lagu yidhi sababtuna waxaa weeye wixii aysan banaanayn in la isticmaalo rag iyo dumarba aan xalaal u ahayn dee in guriga la dhigtana waa uu lamida ah, waa xaaraan sida muusiga o kale aaladda muusiga rag iyo dumarba waa ka xaaraan in la isticmaalana waa xaaraan guriga in la dhigtana waa xaaraan yaaban la isticmaalina qaacidada fiqiga waxay leedahay maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaaduhu wixii ay xaaraan tahay in la isticmaalo in la yeesho oo guriga la dhigtana waa xaaraan wayaxilu waxaa xalaal ah almumawahu weelkii lagu dharoobay ama lagu dheehay midabkii dahabka ama fidada filasaxi sidaa saxa ah mumawah waxa weeye tanwiih baa lagu sameeyey oo dhaahii dahabka ama fidada ayaa la mariyey weelkani waa nuxaas ama waa bir laakiin dhaahii dahabka ayaa la mariyey kaasi waa banaan yahay bu i qawlka asax qabano maxaa yeelay dee dahab ma ah weelkani waa weel bir ah ama xadiida ah, laakin dheehiisa maa dheeh dahaba ah. marka xaaraan ma noqonayo bishardi dheehan la mariyey inuusan jurmi lahayn oo haddii dab lagu dhalaaliyo uusan maaratay kasoo baxayn wahd dahab lagu magacaabi karo wanafiisu wayaxilu waxaa xalaal annafiisu weelkii qaaliga ah ee jawhar qaaliga laga sameeyey ka yaaquutin sida jawharta yaaquutka weeye fi ladhari qowlka adharka haddaan qaba weelasha laga sameeyey wixii dahab iyo fida aan ahayn ee macadinta kale ee ama axjaarta kariimka ee qaaliga ah sida yaaquudkii iyo zabarjadkii iyo lulu-ii iyo marjaankii iyo iyo wixii la midka ahaa haddii laga sameeyo weel weelkaasi waa xalaal qowlka adharka ah ee labadii qol imaam shaafici maxaa yeele wax nahyigu kusoo arooray ma jiro nahyigu wuxuu kusoo arooray dahabka iyo fidada laakiin weelashaa kale ee laga sameeyey macluumta qaaliga ah nahyi kuma soo aroorin waalaslu fiiha alibaaxa wamaa dubiba wixii lagu karo bidahabin dahab aw fidatin ama fido weelkii dahab ama fido lagu karo dabatan karitaan kabiiratan oo weyn liziinatin quruxna loogu karo xaruma xaaraan buu noqonaya weelkaasi aw sagiiratan aw dubba lagu karo sagiiratan dabbatan karitaan sagiiratan oo yar biqadri alxaajati xaajada intay tahay un lagu karo fala xaaraan ma noqonayo aw amase sagiiratan daba yar ayaa lagu karay liziinatin quruxna waa loogu karay aw amase kabiiratan dabatan kabiiratan karitaan weyn baa lagu karay weelkii dahabkii ama fidadii lixaajatin baahina waa loogu karay jaaza wuu banaanaanayaa fil asaxi asax haddaan qabano wadabatu mowdic اlisticmaali halkii la isticmaalayey karitaankeedu ee laga cabeeyey ama weelka meeshii laga cabeeyey in la karo ka hayrihi meelaha kale buu la mid yahay karitaanka oo ah tafsiilkii lasoo dhaafay unbaa gelaya fil asaxi qultu waxaan idhi almadhabu madhabku waxaa weeye taxriimu dabati dahabi dahabka karitaankiisa inuu xaaraan yahay mutlaqan gebi ahaanba wallahu aclam karitaanka ama waxaa la yidhahdo atadbiib in waxaa weeye weelkii dilaacu ku yimi ama jabay in lagu xidho shay kale lagu xidho lakin halkan waxaa lagu tilmaamaya dahabkii ama fidadii in weelkii dilaacay ama jabay lagu karo oo meeshii dilaacsanayd lagu kabo xukunkeedu muxuu noqonayaa tafsiil baa ku jira afar xaaladood baa loo kala qaadaya in karitaankaasi u yahay karitaan weyn oo weelkii marka la fiiriyo agga curfiga meel weyn ka qabsaday oo haddii la isweydiiye ladhahay waa karitaan weyn karitaanka dahabka ama fidadu yahay marka xaaraan buu noqonayaa curfigaana la eegayaa marka leeya weyn ama uu yaryahay curfiga dadka waxay dadku u yaqaanaan inuu weyn inuu yar marka xaraamuu noqonaya kii weynaa dabadii karitaanka weynaa xaraamuu noqonaya haddii karitaanku uu yar yahay oo biqadri lxaajana uu yahay intii loo baahnaa weelka intuu u baahnaa oon la karay taasina waxa weeye xaaraan ma noqonayso xaaraan ma noqonayso waxaana daliil ah inaysan xaaraan noqonaynin anas bn malik radi allahu tacaala ayaa wuxuu hayay koob nabigu alay sl slam uu ku cabi jiray koobkaas ayaa dilaacay dabeetana wuxuu ku xidhay silsilad fida ah ayuu ku karay si uu bukhaari marka taas waxay tusinaysaa in karitaanka hadday tahay biqadri alxaaja wax dhiba ah aysan lahayn haddii karitaankii haddaba uu yahay mid yar oo qurux loo sameeyey weelkii waa lagu qurxinayaa ama mid weyn weeyaanoo lixaajatin baahi baa keentay markaasina waa jaa-is maca alkaraaha labadaa ama labada suura ee dambe jaa-is weeye wuu iyo weelkii la karayba laakiin maca alkaraaha karaaha la socota halka weelka laga cabeeyo ee laga isticmaalayo iyo meelaha kale weelka waa isku midun karitaankoodu meesha laga cabeeye iyo meelaha kale waa isku midun karitaankoodu wax farqiga ah ooma dhexeeyo qowl baa laakiin wuxuu leeyahay asxaabtay leedahay waxa weeye karitaanka meesha laga cabayo ayaa ka darano dee isticmaalkii ayaa la baashiraya laakiin qowlkaasi qowl muctamada ma ah nawi baa idraakay oo ka daba tegey eh, hadalkaa uu yihi raafici wuxuu yihi madhabku waxaa weeye muctamadka ah inay xaaraan tahay karitaanka dahabka gebi ahaanba mutlaqan iyadoon tafsiil la gelin raafici muuna kala qaadin karitaanka dahabka iyo kan fidada oo tafsiil buu geliyey labadoodaba lakin nabgu wuxuu leeyahay karitaanka fidada buu tafsiilkan gelayaa afarta qaybood oo kala qaadayo laakiin ka dahabka waa xaaraan ama ha yaraado ama ha weynaado ama biqadri xaaja ha ahaado ama liziinatin qurux ha ahaado xaaraan buu noqonaya muطlaqan maxaa yeelay xadiidku wuxuu ku soo arooray un karitaankii fidada ee karitaankii dahabka kuma soo aroorin waxaana asal ah dahabku inuu xaaraan yahay isticmaalkiisu wixii laga soo reebay dumarku inay isku qurxiyaan mooyaane wallahu tacaala aclam sal allah wslm la nabiyina mxamed